بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات صدا إيا اللح إلى آيات كنتن إيا صدح سورة الأنعام آيات دي هو روحي أهيد وإن كان haduu ahaaday kabura kii u weynaaday in kaana shanuga haduu yahay kabura uu culus yahay caleyka dushaadu weynaaday icraaduhum jeesadkooda fain istadacta hadaad karto an tabtaqiya inaad raadiso nafaqan god fi lardi dhulka dhexdiisa ah aw sullaman sallaan fi samaai samada ufataatiyahum biaayatin aada la timaado fafcal dee samee ma mucjizad baad kartaa walow shaa allahu la jamacahum cala lhudaa hadduu alla doono hanuunkuu ku kulmin lahaa marka ilaahay xikmadiisu siday ku jirta isagaa yeeli falaa takuunanna ha ahaanin min oo waxba isku daalin mucjizadii waxa ah inamaa yastajiibu ladiina kuwii unbaa ajiibay yasmacuuna dhegaysanayey dhegaysi xaqdoon ah oo dhegaysi qabuula dhegaysanayo dheg raadcinayay kuwaan baa ajiibi waxaad u sheegayso mucjizad ma keeni kartid adu waxba ma keeni kartid kuwa xaqdoonka ahe dhagaysanaya kuwa unbaa fahmi oo ku yeeli inamaa yastajiibu ladiina kuwiibaa ajiibi dacwadaada iyo qur'aanka yasmacuuna dhagaysanaya samaaca qaboolen iyagoo ay ka dhab tahay dhagaysigu walmowtaa kuwa dhintayna yabcahuhum llaahu allah baa soo bixin walmowtaa kuwa dhinta waa kufaarta way dhinteen siday qalbiga uga dhinteen markay dhintaan allah subxaanahu watacaala soo xaadirin uu soo bixin walmowtaa kuwa dhintay ee hadda adduunka ku dhintay ee gaalada ah yabcasuhumullahu allah waa soo bixin markay dhintaan uma ileyhi xaggiisa yurjacuuna loo celinoo lagula xisaabtami gaaladan aad kari ladahay eed la yaaban tahay ee naftaadu ay la walbahaarsan tahay allah baa la xisaabtamay faraha ka qaad wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii lowlaa nuzila maa lagu dejiye calayhi calaa muxamadin aayatun calaamad mucjizad min rabbihi rabbigii maa lagaga dejiyo qul waxaad ku tidhaa baa la yidhi in allaha alleh qaadirun horta wuu karaa calaa an yunzila inuu dejiyo aayatan mucjizad walaakina agarahum badankood laa yaclamuuna ma oga ilaah baa maslaxada ogo aayadda hadday maslaxadi ku jirto u soo dejin hadaan maslaxa ku jirinna ma soo dejinayo aayadda haddii hadday diidaan waa la ciqaabi weyn marka ilaah baa og siduu yeeli wuu soo dejin karaa laakiin waxa uu u degdhegay uu la soo dejin waayey allah baa og wa watacaala qaaluu waxay dhaheen lowlaa nuzila maa lagu dejiyo caleyhi dushiisa aayatun aayad min rabbihi inuu run sheegi caddaynaysa qul waxaa tidhaha in allaha alla subxaanahu watacaala qaadirun horta wuu karaa calaa an yunazila inuu dejiyo aayatan aayad xikmadda uu u dibdhigay allah baa garan walaakina agarun badankood laa yaclamuuna ma ogo oo ilaahay dibdhigan uu mucjizada ka dibdhiga inay iyaga maslaxo u tahay ma garanayaan wamaa min daabatin wax socdaa ma jiro fi lardi dhulka dhexdiisa walaa daa'irin shimbir ma jiro yatiiru duuli bijanaaxayhi labadiisa garab ku duuli ilaa oy jiraanse umamun waa ummado amfaalukum idinkoo kale ah allah wuxuu maa faradnaa kagama annaan tegin fi kitaabi kitaabka min shayin shay walba waan ku cadaynay kitaabka shay walba waan ku cadaynay yuu alla leeyahay uma ilaa rabbihim rabbigood yaa yuxsharuuna loo shirinaya markay leeyihiin mucjizaadkeen ummado fara badan baa jira oo fara badan shimbiraha waa ummad jinku waa ummad insigu waa ummad geeduhu waa ummad wax waliba waa ummad marka ummadaha intaa la buu alla arsaaqaa marka inuu mucjizad keeno dee xikmadiisa un baan keenin wax dhiba kama jiraan wamaa min daabatin wax dhulka socdaa ma jiro daabad waxaa la yidhaha wixii lugalaho dhulka ku socda wamaa min daabatin wax socdaa ma jiro fil ardi dhulka dhexdiisa walaa daa'irin wax duulaana ma jiro yatiiru duuli bijanaaxihi labadiisa garab ilaa umamun ummada weeye oo amhaalkum idinkayda ka mid a marka bijanaaxaydu waa iska tawkiide markii la yidhi yaiiru inuu laba akhada biyadihi oo kale un wey gacantiisuu ku qabtay oo kale wey midda kale labada garab markay isu dheeli tiran yihiin oo shimbirku labadiisa garab si fiican u fidsan yihiin uu dhexda u dhexeeyo ma soo dhacayo haddiise labada garab mid yar daciifo uu soo dhico ma duuli karo wamaa min daabatin daabadi ma jirto wax socda fi lardi dhulka dhexdiisa walaa aa'irin shimbir ma jiro yatiiru duulaya ilaa ay jiraan se umamun amhaalukum weyn oo sida alla idiin arsaaqo yuu alla u arsaaqaa siduu alla maslaxadiina u ogyahay yuu iyagana maslaxadooda u ogyahay maa faradnaa kagama anaan tegin filkitaabi kitaabka min shayin shay aanu sheegi lahayn shay aan sheegi lahayn kama anaan tegin maa faradnaa kama anaan tegin filkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin wax loo baahan yahay kagama kama anaan tegin uma ilaa rabbihim rabbigood yuxsharuuna loo xaadirin wuu la xisaabtamay waladiina kuwa kadabuu beeniyey baayaatina aayadaha iyaga beeniyey summun way dhagala' yihiin wa bukmun way afla' yihiin fi dulmaati way weliba ku jiraan mugdi bay haddana ku jiraan man yasha illaahu alla qofkuu doono yudlilhu inuu halleeyo man yasha illaahu qofkuu alla doono idlaalahu yudlilhu wuu halleyn man yasha illaahu qofkuu alla doono inuu halleeyo yudlilhu wuu hallayn waman yasha qofkuu doonana yajcalhu wuxuu ka yeeli calaa siraatin jid mustaqiimin oo toosan buu ka yeeli man yasha illaah qofkuu alla doono mafcuulkiibaa go-an inuu lumiyo qofkuu alla doono yudlilu waman yasha qofkuu doonana yajcalhu wuxuu ka yeeli calaa siraatin mustaqiimin marka qof dhagala oon dhawaaqa maqlaynin afla gaaladu waa sida qof dhagaala ma qayshan karo mana eh, eh, qof afla ma qayshan karo mana dhawaaqana maqli maayo haddii loo midaari iyo waxba ma garanay wuuna indhala yahay sidaas weeye gaaladu way afla way dhagala yihiinoo haddii lala hadla maqli maayaan way afla yihiinoo ma qayshan karaan mugdina way ku dhex jiraan khatarta intee leeg bay ku jiraan bay kula tahay allah wuxuu leeyahay man yasha illaahu qofkuu alla doono dalaalkiisa yudlilhu wulumin waman yasha qofku alla doonana yajcalu u ka yeelo calaa siraatin mustaqiimin qofka xaqa diida waa qof noocaas qul waxaa tidhaa ara'aytakum bal warama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabullah alla cadaabkiisii wa atadkum saacatu saacaddii idiin timaado akayrallaahi ma alla kayrkiibaad tadcuuna baryi lahaydeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa runsheegi bal iyaahu isaga keligii baa tadcuuna bari lahaydeen fayagshifu faydi maa tadcuuna ileyhi waxaad ugu yeedhanaysaan oo dhiba ishaa hadduu doono watansowna waad iloobaysaan waktiga dhibaatadu timaado maa tushrikuuna bilaah alla waxaad u sharig yeelayseen waa iloobaysaan allah waxaad ku tidhaa buu yidhi nabiyullaahi maxamedow haddii cadaab ku yimaado ama saacadduba cadaab waktiga adduunka hadduu yimaado ama saacaddiiba timaado ma waxaan alla ahayn baad baryi lahayd waktiga dhibaatadu joogto khaaliqa way rumaysan yihiin cid kale oy baryayaan ma jiro haddiise waxaad u yeedhi lahayn allaad u yeedhi lahayn markaasuu idinka faydi lahaa waxaad ugu yeedhanaysaan wixii aada u shargeeli jirteenna waad ilowday marka dhibku dhaco kulli waa la wada iloobe waxaa la yidhi cikrima binu abijahal nabiy llaahi maxamed markuu qabsaday markii fatxu maka iyo cikrima de waa ninkii dhibka badnaa reer beni makduum buu ahaayo cikrima iyo khalid bin waliid khaalid bin waliid marka uxud buu ka hor in yar kadib in yar muslimay wuu baxsaday marka gabadhiisiina way muslimtay baduu galay xagga etoobiya inuu soo kaco baddiibaa doontiibaa biyo ku kaceen <clears throat> qoladiiba wadataybaa waxay dhaheen waxaan alla ahayno ina badbaadin karaa ma jire aan alla u yeedhano markaasuu yidhi haddii hadda alla mooye cid kaloo badbaadin kartaa jirin dibadda markii la joogana alla unbaa badbaadin ilaahu waxaad igu ogaataa haddaad meeshan iga bixiso intaa nebiyulaahi maxamed u tago raxmadiisii faraha badan inaan ka faaidaystaa oon hor fadhiistaa ilaahay wuu ka soo qabayna fariin bay u dirto waxay tihi war waxba lagu yeeli maaye kaalay cikrime abijahal sidaasuu nabiga ugu yimid islaamkiibuu qaatay waxa weeye intii aan dagaalka islaamka kula jira in ka badan yaan gaalada dagaal la geli bood marka markii dhibaatadu jirto gaal iyo muslim cid waliba allah inuu badbaadin way garanaya qul waxaa tiha ara'aytukum bal warama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullah alla cadaabkiisa oo atadkum usaaca saacaddu idin timaado akhayrallahi ma alla kayrkii baa tadcuuna baryi lahaydeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay bal iyaahu isaga keligii baa tadcuuna baryaysaan fayakshifu idinka faydi maa tadcuuna ilayhi waxaad ugu yeedhayseen ilaahu naga fayd lahaydeen inshaaa hadduu doono watajtawna waad iloobaysaan maa tushrikuuna waxaad alle u sharig yeelayseen walaqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi rusul ilaa umamin ilaa umamin ummadaan u diray min qablka kaa horreeyey fa akhadnaahum waxaanu ku qabanay bilba'saai dhib xagga maalka iyo dhinaca wadaraa dhib xagga maradka iyo jirada ah lacalahum yatadaracuuna si ay u khushuucaan oo usoo noqdaan oo usoo dabcaan allah subxaanau watacaala dhibaatadan abaarta iyo waxa la keenayo waa waanin dadka bal inay alla xusuustaan soo noqdaan laleeyahay marka alle wuxuu leeyahay rusul badan yaan hortaa diray waan qabanay marka dadkii dhibaato rususha loo diray dhibaataa ku timid xagga maalka xagga dadka iyo dhinac walba si ay u soo noqdaan oo u khushuucaan marka dhibkan hadda jira waa inaynu xusuusanaa ee dembigeenii iyo waxa on tooba keena markaasaa ilahay inoo naxariisan walaqad arsalnaa mafcuulkii baa go walaqad arsalnaa waan diray rusul baan diray buu alla yidhi ilaa umamin ummado oo min qablika adinka kaa horreeyey fa akhadnaahum waanu ku qabanay oon ku ridnay bilba'saai dhibaato xagga maaliyadda iyo dhinacaasa iyo wadaraa dhib xagga badanka iyo mararka iyo jirooyinka ah lacalahum yatadaracuuna si ay u khushuucaan oo u tooba keenaan falulaai jaaahum markuu u yimid basunaa dhibkayagii tadaracu hadday khushuuci lahaayeen way ficnaan lahayd w way ficnaan lahayd lowlaada jawaabkeedii inta badan waa la gooyaa walaakiin ma ayna khushuucini qasad way qalashay quluubuhum qalbiyaalkoodii wazayana lahum shaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayaan allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala markii dhibku ku dhaco oo loogu talagalay inay waantoomaan hadday iska khushuuci lahaayeen oo iska soo noqon lahaayeen oo iska dabci lahaayeen aada bay u fiicnaan lahay laakiin qalbigoodii baa qalalayo wax qalbigooda dabacsiinaya ma jiraan shaydaankuna camalkay ku jireen yuu kusii socdaan oo dhibkan inuu alla keenay oo alla ka faydayo kumay baraarugin falowlaa id wakti jaaahum uu u yimid basunaa dhibkayagii abaartii iyo dhimashadii iyo wixii tabaracu day khushuuci lahaayeen oo isu dhiibi lahaayeen lakaana xasan way u fiicnaan lahayd walaakin qasad quluubuhum qalbiyaalkoodiibaa qalalay oon xaquba gelaynin wazayana lahum shaydaanu shaydaankaa u qurxiyey maa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen shaydaankaa u qurxiyey inagana waa laynaga rabaa markii dhib ku jiro waa inaan alla garanaa oon toobo keennaan kulligeen intaan iswada cafino allah wuu inaga fayli subxaana wa tacaala falamaa nasuu markay iloobeen yani ka tageen bay ka dhigan tahay ilowshaha waxay ka dhigan tahay sidii wax ilowsan oo kale ula mucaamaloodeen maa dukruu bihi wixii lagu waaniyey oo xaq ahaa fataxnaa calayhim waan u furay abwaaba kulli shayin shay la arko kulligii abwaabu risqi oo dhan iyo abaabubarwaaqo oo dhan baa loo furay xataa idaa farixuu markay ku farxeen bimaa kii uutuu la akhadnaahum waanu qabanay baktatan si lama fa idaa mublisuun waa iyagoo markiiba quustay ilaahay baryi maayaan markiiba way quusan waxaa lagu yaqaanaa dadka baadilka ah, allah durba ma qabto dadka baadilka ah, wuu u sug waxoobaa laga sheegay in allaha laa yumlid aalim fa idaa akhadahu lam mar hadduu alla qabto laakiin cabaar baa la dayn markaasay nicmadii iyo shaqadii inaga yaqaanin dadka xaqdiidayaalkiisa shaqada way yaqaanin siday u shaqaysana waxaynoo barwaaqo oo wax walba samaystaan baa mar lagu soo boodi ayna filayninba iyagu markay meel walba wax dhigtaan oo kibraan baa mar keliya la qaban way waa xikmadda allah ku tacalluqda in qofka loo saadiyo bal inuu tooba keeno yuu alla leeyahay alla marka ciqaabta soo dadejin maayo markii wax walba loo furo macnaha waxaa laynagu qancinayaa hadday gaala yihiin maxaa loo siinaya waa xikmad baa ku jirta risqiga waxaa loo siin balena in iskartaan baa laleeyahay falamaa nasuu markay iloobeen ka tageen maa dukruu bihi wixii lagu waaniyey ay iloobeen sidii wax ilowsan oo kale ay u dhaqmeen fatacnaa calayhim waanu u furay abwaaba kulli shayin shay la arka kulligii albaabkiisa oo risqi iyo mucaamalo iyo khayraad khayraadka adduunkaan sheegaya xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa uutuu wixii la siiyey oo nicmo iyo barwaaqo ahayd akhadnaahum waan qabanay mar keliya baktatan si lama filaan kado faidaa mublisuun waa iyagoo markaaba quusta markay dhibku ku dhacdo siday marka hore u kibirsan yihiino inay sidan ahaan u moodayaan dhibku markuu dhaco markaaba way quusanayan raxmadiiba way ka quusanayaan hadda waxaan waxaan aada u yadaraaseeya maraykanka oo kale dhulgariirkaa ku badan ilaah qudradiisa iyo sunami wax la yidhaahi wuu kibray soo ma aha waxaasaa ku badan maraykanka inta badan dowladaha islaamka indunusia yaa dhulgariir lagu sheega xeebahan soomaaliya ee barigana marmar bay dabayli timaadaa dhulku ma gariiro dabayl baa timaada faqudica markii dhibaatadii ku dhacday ay quusteen qudica waa la dabar gooyey daabirulqowmi kuwii cidhibtooda aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey walxamdu lilah ilaahay bay u sugnaatay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda ahaa ilaaha sidaa yeelay ee xikmadiisa sidaa yeelay ilaahsaa ammaano wey waa la cidhib gooye macnaheedu waxa weeye iyaga laftoodii balaadii baa ku dhacday wax damboo taran oo ka hadhin ma jiro way baaba'ayaan faqudica waa la dabargooyey qudica waa la dabargooyey waa la cidhib gooyey daabilulqawmi kuwii cidhibtooda qudica waa la jaray daabilulqawmi kuwii cidhibtooda aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey walxamdu lilaah ilaahay bay ammaanay usugnaa bilcaalamiin ilaah sidaa yeelay waxaan xusuusnahay qolyaha shiicadii beriga inoo yimaadeen ay cusbaayeen yo nin markaa isagoo aan shiico ahayna moodi inay shiicadu quman yihiin yaa iska taagay masjid waan la joogaa cumar binu khadaab dhibaatooyin gaadhay yuu soo qaaday ilmatan col uu diray badda ku qarqoomay dhibaatooyin cumar ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi faqudica daabiru qowmi aladiina dalamuu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aada baan u yaabay cumar binu khadaab buu ku ragraganaya uu leeyahay qowm la dabargooyey wey dhibaatadii ku dhacday qul waxaa tiraa ara'aytum bal warrama in akhada allaahu allah hadduu qaado samcakum maqalkiina wa absaarakum indhihiina oo khatama uu daboolo calaa quluubikum qalbiyaalkiina man axadkeebaa ilaahun ilaah oho kayrullaahi alla keyrkii oho yatiikum bihi waxa uu idinka qaaday idin keeni lahaa yaa idinla iman lahaa undur bal eeg kayfa sida nusarifulaayaati aayadihii aanu ugu gedgedinay oon dhinac walba ugu dhignay uma hum yasdifuuna way ka jeetadeen dhinacyo badan buu allah subxaana watacaala xikmadda laynoogu soo dhigaya marba dhinac baa laynaga imanaya bal inay wuxuu fahmaan si keliya hal nadaam keliya wacdigu ma dhowr marba meelba caqli gal ah yaa lainoo soo dhigaya haddii allah subxaanau watacaala maqalkiina iyo araggiina qaado qalbiga daboolo allaha kale idiin keeni lahaa carwaakuma intaa keliya miyaad garan weydeen w intaa keliya miyaad garan weydeen maintad allah subxaanau watacaala uu inoo cadeeyey wax walba qul waxaa tiraa ara'aytum warama in akhad allah hadduu qaado samcakum maqalkiina iyo absaarakum wakhatama uu daboolo calaa quluubikum oo caqligu idinka tago man axadkeebaa ilaahun ilaah ah oo kayrullaahi alla keyrkii oho yaatiikum idinla iman lahaa bihi waxa uu idinka qaaday undur baleeg buu alla yidhi kayfa sidaa nusarifu aayaati <clears throat> undur baleeg kayfa sidaa nusarifu laayaati aayadaha ugu gedgedinay marba dhinac baa loo dhigay aayadihu waa lainoo sharxay qul waxaa tidhaabaa nabiyullahi maxamed araytakum bal waran ara'aytakum bal warama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullah alla cadaabkiisii baktatan si kada ah ujahratan si cadaan aho digniini ka timid hal yuhlakum yaa la halaagi markaa ila qowmi qowm adaalimuuna mooyaane haddii cadaabkii ilaahay idiin yimaado si kada oho idaan filaynin ama si cadaan aho laidiin sii sheegay jahri ah oo cadaabkaasa idinku soo socda la yidhi cidda la halaagi markaa waa aalimiinta cadaabkaas dhacayaay muminiintii ku dhici maayo muminiinta waxa ku dhacay waa wax googoosahoo ruux jirada iyo waxoogay abaar yar iyo waxaasaa ku dhacda laakiin cadaab weyn kuma dhaca muminiinta qul araaytum qul waxaad ku tidhi araaytakum bal warama qul waxaad tidhi araaytakum bal warama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabullaahi alla cadaabkiisi baktatan si lama filaan aw jahratan si cadaanaho laidiin sii sheegay hal yuhlaku miyaa la halaagi ila qowmi qowmka aaalimuun ee aalimintu ah mooy may muminiintu idinkuma jiraan allah wuxuu leeyahay wamaa nursilu mursaliina mursaliinta ma anaan dirin ilaa oon diraysa mubashiriina xaalo ay bishaareynayaan addoommaha u bishaareynaya khayr ugu bishaarayn wamunziriina ay faman aamana qofkii rumeeya wa aslaxa wanaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsi mustaqbalka calayhim dushooda maaha walaa hum iyagu yaxzanuuna ma murugoon wax ka tegey uma murugoonayaan rususha waxa loo diray waxaa weeye inay dadka iimaanka qalbiga ugu shubaan maaha inay barwaaqeeyaan oo risqi iyo alaab sameeyaan ma aha inay roobka u da'siiyaan ma aha sababihii alla ugu dambi dhaafi lahaa yaa loogu diray oo qof kasta oo raaca waxay ugu bishaareen khayr iyo thawaab qof kasta oo diidana way digniin bay bixino wadi e, wixii waciidkii alleh iyo uga digaya wamaa nursilu ma anaan dirin almursaliina mursaliinta ilaa un dirtada mubashiriina xaalo ay bishaaraynayaan liman adaacahum qofkii adeecay wamundiriina ay u digi liman jaxadahum qofkii diida faman aamana qofkii rumeeya wa aslaxa camalahu camalkiisa wanaajiya oo ariiqadii nabiyullaahi maxamed waafajiya falaa khawfun cabsi calayhim dushooda maa fi lmustaqbal waxay ka yaabi male walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan wax ka tegey waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey yamasuhum waxaa taaban waxaa ku dhici gara oo taaban waa waa wax khafiifa haddana iyaga ka adag yamasuhum waxaa taaban alcadaabu cadaab bisababi maa shay sababti kaanaha yafsiquuna maada masteriya la yidhaha icraabka ku lexleexan mayno maada masteriya la yidhaha marka si uun cunantaynu usoo saaraynaa macnaha waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey yamusuhum waxaa taabanoo ku degi alcadaabu cadaab bisababi maa shababti kaanuu ah yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeya bisababi kowni faasiqiin weyn qul waxaa tira nabiyullaahi maxamedow laa aquulu lakum idinku dhihi maayo cindii agtayda waxaa ah khazaa'inullaahi ilaahay kaydkiisii baan hayaa oo qudradiisii waxay ay kaydisay anaa hayo idinma lihi walaa aclamu lqayba qaybkaan ogahayna idinma lihi walaa aclamu ma ogi alqayba qaybka walaa aquulu lakum idinku dhihi maayo inii anigu malakun malag baan ahayna idinma lihi in attabic maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii lii waxyooday nin wax walba heli karaan ahay anigu mlhi idin mlhi kaydkii all aniga hayo ku tasarufaya idin mlhi aybka maqana anigu ma ogi in yarna kama og wii alla ogeysiiyade wii alla ogeysiiye wuu ogyaha fara idin mlhi malag baanahay waxay aaminsaneen malaaigtu inay ka sareeyaan dadka iyay aaminsaneen intaa midna idin mlhi laakiin ana wiii lii wayoodun baan raacay waxaanaan idiin sheegay waa alla isoo faray alla i sheegay marka nabiylaahi maxamed hadday u malaynayeen haddaad nabi tahay maad maad maad qaybka wax ka warranta haddaad nabi tahay maad malaa'ikaysati haddaadna waranu intaaba kuma shuqullihiba wey qul waxaad ku tidhaa laa aquulu lakum idinku dhihi maayo cindii agtayda khazaa'inullaahi alla kaydkiisii baa yaalla walaa aclamu mana ogi alkayba maqnida ma ogi waxa maqaneen aniga wixii aliha ogeysiiye mooyaane walaa aquulu lakum idinku dhihi maayo inii anigu malakun malag baanahay in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay wixii la waxyooday mooyaane inagana saasaa laynaga raba waxaa nabiga loo waxyooday inaan raacno qul waxaa tidhaa hal yastawi ma siman yihiin alacmaa qofka indhahala iyo walbasiiru qofka arka afalaa tatafakaruun miyaydaan fikirayninoo caqli lahayn buu alla leeyahay qof indhala iyo qof indhaqaba horta ma siman yihiin daahirka may gaal iyo muminna ma sinna gaalku wuu indhalaya waa dam muminiintuna way indhaqabaan oo xaqiiba ilaahay u dahriyey gaal iyo mumin ma sinna wey maad fikirtaan sidayna qof indhala iyo qof indhaqaba ayna u sinayn yayna muminiintii gaaladun u sinayn wey isku mid maaha allah wuxuu leeyahay qul waxaad ku tidhaahdaa hal yasawi ma siman yihiin alacmaa indhoole yoolbasiiru indhaqabe afalaa tatafakaruuna miyaanay fikirayninoo ayna sidaa waandir ku dig andir u dig bihi bilqur'aani uga dig andir ku dig bihi bilqur'aani ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka baqaya an yuxsharuu in la shiray ilaa rabbihim oo qiyaamada rumaysan laysa lahum xaaruuna usugnaani min duunihi alla kayrkii weliyun wax u kaalmeeya walaa shafiicun wax u ergeeya lacallahum yattaquuna si ay allahooda uga baqaan waxaa loogu dig si uga baqaan qolada qiyaamaha rumaysan yuxsharuuna ilaa rabbihim waxaa weeye qolada qiyaamaha rumaysan oo rumaysan alle mooye wuxu gargaari inuuna jirin oo cid u ergeynayso alle ugu ergeysiin jirin qoladaa udig baa laydhi qur ugu dig waxaa loogu digi waa qur-aanka allay ka baqayaan markaa daacadii bay la imanayaan allahooday ka baqayaan andir udig bihi bilqur'aani ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka baqayo oo rumaysan an yuxsharuu in la soo shiriyo ilaa rabbihim rabbigood ku talagashan weeye laysa lahum xaaluuna u sugnaan min duunihi alla keyrkii sidaana way rumaysan yihiin weliyun wax u kaalmeeya walaa shafiicun wuxuu edgeeyey lacalahum yattaquun si alla uga baqaan qur ugu dig walaa tadrud ha eryin kuwa yadcuuna rabbahum rabbigood caabuda bilkadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii yuriduna iyagoo doonaya wajhahu alla dihiisi wejigiisa doonaya maa caleyka dushaada maaha min xisaabin xisaabtankoona min shayin shayna haddaad erido adiga lagaala xisaabtami maayo wama min xisaabika xisaabtada xaggeedana ma ahni caleyhim dushooda min shayin ofatadridahum aada erido oo fatakuuna aada ahaato markaa min aaalimiin ahaato laba ninoo xisni biyuncuniyeyne iyo raggaasa u yimid nabiga nabiga waxaa la jooga khabaab binu arati iyo suhayb arruumi iyo bilaal alxabashi iyo cabdullaahi bin mascuud iyo laba nin oo kaleo reer beni hudayli yaa la jooga oo iska masaakiina markaasay yidhahen war anagu dee madax baa nahay qoladan ma ag fadhiisan karee intaanu kula waanu kula fadhiisane qoladan iska yar kaxee oo dhinacaas kuwan haddii anagoo la fadhin la arko anagu ceeb marka si carabtu ay noogu qortay inaan fadli intaadna fadhiisiiso kuwana iska fogeyso warqad noo qorbaydi nabiga qalbigiisaa ku dhacday inuu warqad qoro wuxuu dareemay amay kuwanu nimankan maadaama hogaamiyaal yihiin amay islaamnimada ay dad badan soo muslimiyaan keen buu yidhi sayd cali buu yidhi warqad keen aada qortiday wuuna ka yeelay aayaddanaa la duldhigay nabiga meeri kartid baa le meeri kartid baa le kuwaas allahooda caabudaya meeri kartid maxaa yeelay iyaga masaakiinnimadooda xisaabtooda adiga waxba kuma saara waay dooni ha ahaada adiga xisaabtaadana iyagama saara waxba isyeeli maysaan dad wada joogtaan waxba isyeeli maysaan marka ma eri kartid baa nabiga lagu yii ma eri kartid baa nabiga lagu yii waa cajiib wey marka macnaha waxaa kuu cad qofka muminka ee wanaagsan miskiinba ha ahaadee kaa la fadhiiso qofka madaxa taagayo kibraaniga ah, hala fadhiisani oo hala saaxiibin qofkaa iska ilaali walaa tadrud ha eryin aladiina kuwa yadcuuna caabuda rabbahum rabbigood bilqadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii waa dee salaadaha ooqaada la tukado inta badan duhurku waa galab subaxa iyo kuwaas waa aroor yuriiduuna iyagoo doonaya wajhahu alla wejigiisay doonayaan alla dartii bay doonayaan alla ridihiisay doonayaan wejiga allay doonayaan ilaahay ridihiisay rabaan maa caleyka dushaada ma aha min xisaabihim xisaabtooda wax dhibahoy ku yeelayaan ma jiro adiga xisaabaho lagaala xisaabtami wamaa min xisaabiga xisaabtooda xisaabtaada xaggeedana calayhim dushooda ma aha min shay oo haddii dhibaato ay kuusoo jiidiyo xisaabtaada iyagu ay wax yeeli ama iyaga xisaabtooda wax ku yeeli haddee eriba markaa eri markaa oo fatadulidahum hadday aada wax isyeelaysaanoo xisaabtoodu adig ku dul saaran tahay fatadulidahum aada erido ilan markaa kaaga iman fatakunu hadaato min aalimiina markaa hain baa l meri kartid baa nabiga lagu yii cabasa watawala waa kii cabdullahi bin umm maktuum nabiga u yimid isagoo ayla fadhiyaa niman quraysh oo abujahl iyo raggii rag ahaa uu nabigu uu damacsan yahay inuu wax ka dhaadhiciyo wax u sharxo markaa umm maktuum wuu indhalaa markaa nabigu wuxuu yar jeclaystay inuu dib uga yar joogsado oo dib uga joogsado markaasaa la yidhi cabasa watawala intuu wejiga u tubay watawallaa wuu ka jeedsaday ninkii kuwii kalena uu qaabilay nabiga waa lala hadlay hada nabiga dembi ma samaynin nabigu majaajiirtan qurayshta ayuu rabay inay intay muslimaan carabi soo raacduu rabay ee dembi ma gelin nabigu wakadalik sidaa qoladaasi isugu fidnoobeen qoladaa gaalada iyo qoladaa masaakiintii say isugu fidnoobeen oo isu yaseenoo dhibaatada uga dhex dhacday yaan fatanaa uga imtixaanay bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale sida qoladan la isugu imtixaanay oo qolada masaakiinta ay nabiga iska eri ku yidhaahdeen waa imtixaan oo loogu diray u dulmiyeen kadaalika sidaasaan fatanna sida kadaalikada qoladii hore kadaalika sidaa labadaa qolo isugu imtixaanan yihiin yaan fatanna ugu imtixaaneen bacdahum qaarkood bibacdin liyaquuluu waxay yidhaahdeen markaa liyaquuluda laamtu waa laamulcaaqiba imtixaanka ka dhalan mayso inay hadalka yidhaahdeen laamulcaaqiba la yidhahda waan isku imtixaanay dadkii liyaquuluu inay yidhaahdaan darteed lisugu imtixaanay haaulaai kuwaasi mana allaahum alla ku galladaysa caleyhim dushooda min beynina annaga la-aantayo waa lagu imtixaanay masaakiintiiba ma waxaan xununka ah iyo annagu waxaanaan aqoonin miyaa la baraya oo lagu galadaysa xaggeedna laga maray annaga wey waa sidaa kadalika fatanaa bacdahum bibacdi liyaquuluu dabadeedna waxay yidhaahdeen laamta laamulcaaqibaa la yidhaha faltaqadahu faltaqadahu aali fircauna liyakuuna lahu markuu fircoon muuse soo qaadayay cadow inuu noqdo uma soo qaadayn cidhibtii baa noqotay inuu cadow noqdo marka waan isku imtixaanay liyaquuluu dabadeedna waxay inay yidhaahdiin haaulaai kuwaasi mana allaahu alla ma ku galatay calayhim dushooda min baynina islaamnimadanay sheeganayaan annaga keyrkayo oo annagana nama soo marin min baynina annaga dhexdayada ma kuwaasoo alla ku gadmidbaynayna annaga dhexdayada oo iyagaana laga doortay allah wuxuu leeyahay alayse allaahu alla miyaanu ahayn biclama ku og bishaakiriina kuwa muxidiinta oo muminiinta miyuuna ogeyn maadaama kuwana muxidiin yihiin de waa laydinka doortay iyaga xaqii baa la waafajiyey qofku markuu xaqdoon yahay waa shaakir wey alayse allaahu alla miyaanu ahayn biclama ku og bishaakiriina kuwa xaqdoonka oo muwaxidiinta ah miyaanu alla ogeyn saa darteed buu idinka wallahu subxaana wataala